lagu sixiyo godogodob dhashiyo kalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran kulwacan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kusoo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s waa habeen axad ay soo gelayso taariikh waxay ku beegan tahay sagaalka bisha labiy tobanaad labaatan saddex qodobada barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaalada dhanka nolosha aad u liito oo laga soo warinayo qeybo ka mid ah gobolka jubbada hoose iyo sidoo kaleetaba deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka jubbaland qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid noqon doona dab dhaliya khasaarahan tiyadeed oo caawa ka kacay qaybo ka mid ah nawaaxiga siliga amerikaanka ee degmada wadajir ee gobolkani banaadir qodobada sidoo kale barnaamijka caawa idin kugu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxay maanta meel mareen miisaaniyadda dowladda iyadoona sidoo kale miisaaniyadda xildhibaanada la kordhiyey haddaba arrimahaasi maxay ku timid barnaamijka xog wareysan barnaamij soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobo kale xubintii kalamaan iyo sidoo kale dowladda dalka turkiga oo war ka soo saartay amar lagu soo xiriyay wiilka madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka xog waraysi ayaad ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo xog warays ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allah inaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allah inaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allah inaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqib xumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allah inaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allah inaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allaha inoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allaha inoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allaha inoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allaha inoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayou iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carabka yaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka guriguri ku lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira ruux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagaris hirtiyey gelingelin ka daran mar kale kula wanaagsan dhegeystayaal ayna ku bilowno qodobka ugu horeeya ee barnaamijkeena xog wareysi dabdhaliya khasaare hantiyadeed ayaa caawa waxa uu ka kacay nawaaxiga sebian ilaa siliga amerikaanka dabkaas ayaa markii dambe lagu guuleystay damintiisa qeybo kamid ah iyadoona weli la sheegayo in qeybo kamid ah dabkaasi uu socdo laakiin laamaha kala duwan ee dabdamiska ayaa ku howlan sidii guud ahaanba loo baqtin lahaa dabkaasi cabduul wuxuu mid yahay dadka goobjooga uu ahaa goobta uu dabka ka kacay qadka ayuuna si toos ugu jiraa cabduulio bal soo dhawow nooga waran sida dabkaasi uu ku bilowda marka hore iyo sida uu fiday walan waa dhowahay meesha caawa ah dab ayaa ka kacay saybiyaano gaar ahaan sayga amerikaanka marka dabkaas walaal oo khasaare ayuu dhaliyey xoogaa khasaare fiican ayaa ka dhashay inkastoo weli khasaaraha rasmiga aan la ogaan karin oo meesha uu weli dabkii hadda lagu guuleystay laakiin aysan aan la ogaan karin khasaara rasmiga khasaara wuu jira walaal waaya dabka sidoo marka hore uu ku kacay ma la ogaaday waanow dadka meesha joogay siday ii xaqiijiyeen dad aan warwareystay waxay ii sheegeen dadku inuu ka kacay somgaas guri taalay somgaas inuu kacada i xaqiijiyey waa garta waaya marka wax khasaare nafeed oo lagu sheegay markaad goobta tagtay ma jiraan maya waa wax khasaare nafeeda ma jiraan wax khasaare nafeed ma jiraan laakiin khasaare hantiyeed waa jiraan oo meesha muqaayada ku yaalay muqaayado oo muqaayadaha inshaha iyo waxyaaba lagu kariyo oo muqaayado weyn aan ahayn muqaayadaas inay baabi-een ayaa la ii sheegay sidoo kale meesha waxay ahayd eriyada oo guriga dabka ka kacay waxay ahayd meel oo kaam ah oo kaam ku hareereysan yahay dadkaas iyana khasaaro guuyo oo guuryahooda kasoo gaarina waa waa nala xaqiijiy waan laisheeg waana soo arkay inta ii muuqata mhm. yahay dabdamiska wili goobta ma ku sugan yihiin mise guud ahaanba dabkii way baktiyeen walaal dabka hadda waa lagu guulaystay oo hadda wax daba ma socdaan meesha jawigeedu hadda waa degan yahay waa lagu guulaystay dabkaas in maaragtay la damiyo wax hadda maaragtay barobaren weyna kama jira meesha kaasi waxau ka mid ahaa dadkii goobjoog ahaa dabkii caawa ka kacay nawaaxiga saybiyaana iyo sidoo kaleeta siliga amerikaanka dabkaas oo dhaliyay khasaare hantiyadeed iyadoona markii dambe lagu guuleystay damintiisa niyow maxaa soo colcoliya gubashada suuqyada muqdisho waa la yaabanahay kollay waxbaa jira marka maxaa ku qarsoon meeshaan wax ku qarsoon ma ogi laakiin shidaal iyo dabdaris ma noqon karaan iyo godob godob dhashiyo guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran barnaamijka xog wareysa aad degeysanaysaan idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idinkaga imaanaya markana aynu aadno deegaanada jubbaland tanii markii ay bilaabatay duufaanta iyo dabeelaha iyo fatahaadaha ayaa waxaa saameyn badan uu ku yeeshay qoysas badan oo danyar ah halkaasi ku dhaqnaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose duleedkeeda waxaa marmar ka dambeeya kusoo badanaya kuna soo barakacaya dadka kasoo cararay deegaanada ay fatahaadaasi ay saameynta ku yeesheen arrimahaasi oo dhan waxaa ku howlanaa samafale iidle aadan maxamed oo ku sugan magaalada kismaayo islamar ahaantaana ka warqaba xaaladihii u dambeeyey ee dadkaasi ay ku sugnaayeen iidle soo dhawow bal nooga waran shacabkaasi dhibaatooyinka ku sugnaa iyo sida ay ugu baahan yihiin gurmadka dhanka bini-aadanimada iyo doorkiina dhalinyarada waa mahadsantahy maxamed cabdinaasir ayaan leh adiga iyo idaacadda kulmiye sida aad sheegtay fatahadaha iyo daadadka ay sababeen xaaladan isbedelka cimilada eeliinada waxa ay sababtay barakaca kumanaan qoys oo guud ahaan wadanka ah deegaanada jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose iyo jubbada dhexena waxa uu ka mid yahay meelaha ay sida daran oo u saameysay fatahaado ayaa dhacay magaalooyin iyo tuulooyin ayaa go-doomay dadkina laba jiho ayay u kala haadeen marka la eego aniga oo hogaaminaya koox samafalayaal ah oo gargaar dadkaas u fidinayso waxaan deegaan ka dhiganay deegaanka la yiraahdo istanbul ee waqooyiga magaalada kismaayo halkaas waxaan soo dejinay oo kusoo dhaweynay annaga oo dowlad goboleedka jubbaland ee kaashanayso kaashanayna qaxooti dad aada u tiro badan oo barakacyaal ah, kuwa uu ka yimaaday aaga jamaame deegaanka baarsanguuni singaleer koban wirkoy tuulooyin badan dadka xaqiiqatan waxay webiga kasoo gudbayaan iyaga oo fara maran hanti aan haysan waxay haysteen biyuhu kaga soo dhexdhaqaaqeen naftooda kaliya lasoo badbaadsaday qaar waxaad arkaysaa caruurtooda iyaga ay kala maqan yihiin caruur waxaad arkaysaa hooyadood waa dhimata lagu leeyahay caruur waxaad arkaysaa aabahood balaleya ama u dhinta lagu leeyahay qoys dhan oo la waayay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa kuwa badbaado aaday balse iyaga lala yahay marka fatahaadahana way sii xoogeysanayaan webiga ayaa deegaano badan ku fatahay isu socodka buulguduud iyo hadda marka la eego eh, dhinaca kismaayo aad buu u kala go-ay oo magaalada buulguduud eh, aad bay biyaha u wada xerqiyeen egoodoon eh, badan ayaa halkaas ka jira marka waxaan isku dayeynay dadka kasoo gudbaya dhinaca webiga in aan cuntooyin bisil siino dhar siino meelo dejino ah, bac sidoo kale marakaneeco bustooyin marka dowlad goboleedka jubbaland iyo hadda eh, komishanka qaxootiga ee jubbaland ayaa waxay dibudejin xil saarnaa anagana gargaar intaa kari karno ayaan samaynaynay xaqiiqatan waxaa arkaysaa hooyooyin biyaha kusoo dhexdhalay dad muddo maalmo go-doonsanaa oo wax ay cunaan aysan jirin marka xaalad adag ayaa halkaas ka jirtay eh, gurmadkana waa uu socdaa balse maalin kasta waxaa ku imaanaya amaad arkaysaa eh, qoys kala maqan ama qoys wax ay gacanta ku haystaan aysan jirin marka meel cidlo ah, markii lahaa la iska dejiyo waxaa ku adag marka dadkaas inay helaan adeegyadii nolosha asaasiga u ahaa waase u dadaalaynaa insha allahu tacaala wayahay marka si guudna marka la eego dee xaaladan wadanka oo dhan meelo badan ayay ka dhaceen sida marka la yirahdo gobolka gado baydhabo oo adarkiisa fatahaadaha soo kale beledweyne buulo burde marka insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa gargaarka in aan sii wadno Eh, waxaan rajeyneynaa ilaahay dhibtan isaga ayaa keene inuu dadka ka dulqaado waay iidle maxaa ku doorateen tiimkiina dhalinyarada ah inaad dadkaasi dhex degtaan oo aad deegaan ka dhigataan halka ay ku sugan yihiin eh, xaqiiqatan waa su-aal muhiima ah ayaan leh marka annaga halkan dhibta ay ka dhaceyso magaaladeena waxay u jirtaa ilaa soddon kilomiter marka aad gurigaagii kasoo toostid beer iyo cunto macaan soo cuntid oo aad dadkii dhex imaatid yacni waxaaway dhistansigana aada u kala fog yahay wax aa qaban karta ma jirta laakiin marka aad dadkii la nolol noqotid kanaacada cunaysa kula cunto jawiga iyo cidda habeen soo gudubtay iyo cidda wax dhinteen iyo cidda meel cidla seexata aa ka warqabtid waxaa ku fududaanayso in khayladhaan iyo dareenkaaga naftigaaga uu isbedelo xaqiiqatan waxaa laga yaabaa nasiinadii iyo guryaheennii iyo magaalooyinka inaan uga soo wada tagna anigii iyo tiimkaygaba si dadkaan aan gargaar ugu fidino aana ola nolol noqonno xaqiiqatan markii magaalada aan ka imaan jirnay iyo deegaanka markaa dhex degnay wax badanaa iska bedela had salaas waxoo kale markaa tukanno ayaan baxaynaa oo waxaan tegaynaa kaamamkii waxaan arkaynaa noloshii xala lagu bariyey cidina noogama sheekaynayso laakiin markaa dhada magaalaan kasoo soo baxayaa waxaad imaanaysaa dadkii oo waa beriistay oo aada ogeyn qofka cusub iyo qofka kale ayaan waxyaabaha argagaxle aniga aan la kulmo waxay ahayd gabar umul ah oo ninkeedii biyo qaaday ee iyadana biyihii kusoo dhex dhashay markay kasoo gudubtay webiga ee deegaanadii gargaarka ay timaaday handale aan u weynay bacdii iyo markanaacadii ilaan waqtigaas waan dhammaynay waxaint subxi laga gaaraya habeenkii wallaahi iyada oo kadaloobta ayay seexatay halkaas fadhiday caruurtii kanaacada iyo khabowg waa ku dhacayaan saasay gabar kaga dhimad subxi waan ka duugnay yacnii xaaladda waa mid aan la sahalsan karin dadkii magaalooyin ku sugan waxaa lagayabaa inay ka warheynin laakiin nolol adag oo aniga ahaan aan is dhihi karo weligay maadan la kulmin ayaan la kulnay ilaahay dadka dhibtaa ka saaro xaqiiqatan dadku waa faramaran yihiin waxay cunaan ma haystaan waxay xirtaan ma haystaan meelay gabaad ka dhigtaan ma haystaan xitaa meeshaas waxa uu muhiimsa waxaa bacda iyo marakanaacada iyo bustaa halisteeda ya helisteeda ayaaba mararka qaar adag ilaan intaasoo kun yacni wax ka qabashada xitaa eh, xaaladan jirto awooddii dowladdii soomaaliya waa ka gudubta macnaha eh, ilan barakaca meel kastoo ka dhacay dadkii deganaa oo beeraleyda barwaaqada ku dhex jiray ayaa maalmo gudahood isku bedelay dadaa gacmo maran oo waxba haysan marka anaga ujeeda halkaas u degna waxaa waay dadka inaa la nolol noqono dhibta la qeybsano eh, caawinana insha allahu tacaala waayahay maadaama tihin dhalinyaro isxilqaamay howshaasi aada u adagna ad qabanaysaan yay tahay cidda garab siinaysa wallaahi baraha bulshada ayaan uga faa'iideysanaa aniga si qaasa ah, dad ku dhow hal milyan ayaa ku xiran barteyda tictoga iyo soo kale facebookyadeyda marka halkaas ayaan kusoo baahinaa dhibta halkaa ka jirto waxaan helnaa taageero dadkeena soomaaliyeed dal iyo dibadda ku kala sugan intaas ayaan aruurinaa oon maaragta xafidnaa oo aan maalin walba wax ku gadnaa waxaa dhacda mararka qaar baahida inay badan tahay anigana aan weyna cidna taageerto balse qaylidhaanta ma joojino mar kastana dadkeena soomaaliyeed oo qurbaha jira ayaa ugu badan waxaana soo saboodgaray amana soo taageero alxamdulilah annagana dadkeena ayaan taageernaa waa dadkaaga ka qaad dadkaaga u dhiib marka ilaahay ma aragtay dadka dhammaana la caawiyo dadkana ajir iyo xasanaada lasoo koobi karin allaha ka siiyo wakti walaalahooda ay u baahan yihiin garbistaag iyo caawin ayay soo garbistaageen waxaana ilaahay ayaa markaasi keenay ilaahay ayaa naga dulqaadi kara laakiin ilaahay markuu dhib keeno annagu nagu fiirsana macnaa sidaan isugu gurmano isugu gargaarno isaga warqabno marka dadkeena soomaaliyeed waxaan dhihi karaa gurmadka magaalooyinka laga sameeyey kismaayo oo kale waxaa nooga imaada maalin kasta baabuur raran oo wado dhar shunduro marakaneeco alxamdulilah dadku walaalahood unbay la daran yihiin iyaga oo kasoo jawaaba marka baaqeeni keliya markainaan lacag aruurna annaga ee waxaasoo kale ee ashaadaas ayaa magaalada kasoo aruurnaa oo guriguri qaraacnaa oo dadkana ku caawinaa

ku sixiliyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta meel mariyay miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socda laba kun afar iyo labaatan sidoo kaleeta xildhibaanada ayaa sidoo kale waxa ay cod gacantaaga ku ansixiyeen in la isku daro gunnadii ay qaadan jireen iyo sidoo kaleetaba mushaharkoodiiba qaar ka mid a ah xildhibaanada ayaa arrimahaasi ka hadlay maada warka annaga horta wax mishaar hadda la kordhiyey gunna gunaana la kordhiyey sida la sheegay hadda weli waxba lama haya waa la sheegay keliya marka waxaan rajaynaya inay sax noqoto annagana ma nihin kuwo keligooda maadaama aan nahay dadka eh, sharci dejiyaasi dalkan annaga keligeen wax ma kororsan doonne haddii wax la kordhiyo xataa askartaan wax koror u raadinaynaa askartaan naga dhib badan habeen i maalin u soo jeeda inay difaacaan dalkan annagan dadka dalka waxtarka u leh oo shaqada dhinaca ka wadaan ka mid nahay marka insha allahu tacaala annaga haddii wax naloo kordhiyeyna dadka kalena wax ma waayn doonaan insha allah dhinaca mashaariicda la aadi doona haddii deenta la cafiyo waxyaabo badan horumarna waa ka rajaynaynaa dalkan inay ku kordhaan oo dadka xarooyinka iyo ay fadhiyaan ka baxaan shaqo abuur badan la helo marka insha allah dulqaadaan u rajaynaya shacbiga soomaaliyeed qeyr iyo abshirna insha allah barwaaqaana la aadi doonaa qalbigana qeyr ha loo sheega hadduu ilaahay idmo wallaahi hadda niyow saa adig ka warqabtida laftaada miisaan dalkan inta ugu badan lacagaha miisaaniyadaha la ansixiyo deeq iyo lacag oo mashaaric isugu jirta waaye annaga weli dalkeenna miisaaniyad hadda markuu dalka wax soo saaro oo wixiisa la dhoofiyo oon waxna soo dhoofsado ay miisaaniyad inta badan koror iyo dhaqaalaha hadda gaaba badanaa ka jiro dalkan waa aragtay dadka faqriga iyo waxa badanoo ka jiro marka waa rajaynaynaa sida la raba inay noqoto laakiin waxaa hadda la wadwado waxyaabo la isugu keenkeenay waaye marka miisaaniyad annaga aan leenahay inaan ansixin doonaan rajaynaynaa sannadaa soo socda hadduu ilaah yidhaahdo horta miisaaniyadda maanta la ansixiyey in labada aqal oo miisaaniyadda dalka ansixiyaan waa arrin dastuuri ah weligeedan soo dhici jirtay mid cusub ma ahan midda laakiin maanta aan ansixinay miisaaniyadihii hore waa ka duwanayd maxaa yeelay miisaaniyadan waxay ahayd isteejkii ugu dambeeyey oo deencafinta dalkan ay ku xirneed sidaas daraaddeed ayaa keenay in la jamciyo oo la fududeeyo oo hal mar akhrinteeda iyo dhanna oo loo fududeeyo lagu ansixiyo waxaan iska ilaalinaynay inaanan noqonin xildhibaanada golaha shacabka ee shacabka koob iyo tobnaad kuwa loo eedooda qaadan doono la dhihi lahaa deen cafinta ku xirneed arintaasi haddayse xildhibaanada ansixin lahayn waana la cafin lahaa sidaas darteed waxaan ka shaqaynaynay danta dalka iyo diinta siduu horumar u gaari lahaa sidaasaa keenay in la jamciyo la fududeeya maanta xildhib cabdiraxmaan in barnaamijkii deen cafinta saddex iyo tobanka oo loo balansanaya in la cafiyo miisaaniddan waxay lafdhabar u ahayd barnaamijkaas iyada ah in madaxda dalka ay tagta meesha goobta lagu cafinayo iyadoo dalkii miisaaniyad uu leeyahay runtii xildhibaanadan oo ugu mahad celinaya siday wakhtiga u beeqaamiyeen iyo nidaamkii xeerhoosaadka baarlamaanka u dejisanay ay u mareen marka wax qurux badana maanta aqalka ka dhacay kuwaas waxay ahayn qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlayey mushaar kordhinta loo sameeyay isidoo kale taba ansixinta miisaaniyadda dowladda ee sanadka soo socday labaatan afar labaatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markana ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso warkalamaanay waxaa la yidhi boholyowga iyo caashaqa howli baday weyne hadba waxaan baraarugi hurdada goor habeen barahe busihiyo waxaan hiifayaa waa barkimihiiye riyaan kula balweeyaa dad yahow bilicsantaydii anigoo u bogayaa haddana buuqi kiciyaaye booskeedii oo maran ayaan soo bardarayaaye bishintiiyo faruurtaan markaa baga u ruugaaye markaasaan furaashkaiyo bustaha cara la buurtaa oo hadda gorgaroma waxaadnale leedahay sidow ibarkaday hurda kama bogto ibariidsayo waygu baahaye adaankuu bukaa may bogsiin kartaa waarma waxay ku tidhi buurbaa kugu gudbane miyaad soo bixi kartaa waaqlow mayngara waydi hakaba banaanshe buurto kitaa banooda ballankaan ahaaye wardabow dhammaantii waxaa ka tagteen nin jaacayl ku beerkiyo kala jaray bagiiso maadi doonaba aanu adan kula ballamayaaryaadhaha waxaa kaloo layihi eh. badaanaan ku dhacay sideen uga baxaa badbaadaa alleh waadigosbedela war weli kaa leeray eh. baxnaanaadaydii eh. beruka sorreentaydii waa barkuma taaleehe war hadalka waa ku buuqdaan anigii riyadayda dhexdeenna ka baxee waxaan uga jeeday waxaan joogaa banaadir haddaad ii baahantee miyaad soo bixi kartaa basraax lama weynaye war gargarow haddaad waagii baryaba bajaaj raacdhiiba tahay wallaada buqay lahayn obow ma biibuu saaran yahay war waxaa kaloo layidhi rag hadduu isbahaysto inta baadiye aado bannaan aan la marayn iyo buqca geed ka harsaayo war aan baadil ahayn oo ka fog beenta la sheego oo haddii beledkeenna iyo bulshadii la dhex geeyo qof islaama boggiisa bugto aan ku abuurin waa in laysu bilkaysho bayaankii laga gaaro basar loo tabiyaah sida looda bacaac iyo mbojaal meel ku xahaysa nimba meela ka boodiyo isku buuqu ma fiicnee hadalkiina bislaayo warka boynta u yeela war waxaa kaloo la yidhi anigoo beled xaawa jooga muxuu burca magaca yeeray waa sidaad u tilmaantae dad jacayl isku seegaa mid sawdkiisu ahaa intii aad soconaysoo noloshaadu sugnayd ama aad ka sarraysoo da'dii dhaaftay saqiirka sabankaad hanaqaad iyo inan soogan ahayd iyo haddood dhaaftay sarkaal sarreeyoy weligaa ma ku saaqi jacayl inta kaa sare meeloo micidiisa sakiintiiyo kugu sayray suntaa sambabkaaga dhexdiisiiyo qulubtaadana seexdo saldhig weyn ka samaystay dabeed saantiiyo seeddii rabbigaagu sameeyey sallax maysku noqdeen murug aansan lahayn oo niyadaada qosolayn iyo fakar laysku sargooyo markii saacad la joogaba ma kuu soo sawirmeen saqda leylka habeenka dadka oo dhani seexday qofaan soo soconaynin ama sii soconaynin sanqartii ma dareentoo sug sidaad u lahayd ma caddaatay salaadu wah emadeerow lixdan jirbaad amay dhibkaaska geliyi labaatan jirba rooge war axmeddeerow sababkale hamoodine suntiisii habeenadan maad ka seexan weyso seedahow ku gooyey wareedhahay qofta waa ballansaneenoo singal baan ku ogaaye heblayaa ninka siiyey tolka maa sadaqeeyey masakaa lagu dhiibay samir baan ku ogaaya sugi weydey wayla saayiri layda tolow maa la sanceeyey oday way saniftaaye miyaa loo sandulleeyey way ka soomi lahayda yaa baabuurka u saaray yaa sagootiyey heedhe yaa sasoorye ka qaatay yaa baasoo sasabaayey sacab yaa u tumaayey yarta yaa mari seeji heblasaan ma ahayna sixir maa la cabsiiyey <laughs> waryaa maalin walba sangalleydlaganaatafadaasay dhebelaan guurti war kalemaanay caashaq waxba kama taqaanaane jacaylkii rikaatada ahaa raanga igu dheliye rafashiya galgaladaan dhammaan raani igu saariye ha yeeshee ran uma haysan iyo caasha qaarunahe eh. been iyo riyaan moodi jiray laysku raadiyeye inuu yahay rafaad iyo xanuun ruuxda ku abuuran raysataye kolkii aan isdhaho raadsan nolol fiican hadba soo rogaan celisidii jin iyo ruuxan ruuxancaashaqaane rag waa rafaad shee sheecarays ururka alshabaab wuxuu yidhi reer mudugnimaad ugu heshay eegama rayseen aryaadhaha jacaylaad ku waalateene baarlamaanka lamadiisa gole beriga waa fadhiisteen waxayna ansixiyeen miisaaniyadda lama kun iyo labaataniyo afarta waxay ansaxsadeen mushaar kordhin waxayna ugu dambaysta mushaarkoori ka dhigteen shan kun anaa anaana gadistay miyay bilaabeen ba'a ah, ubow mase kororsanahayaanin waradhahay soomaalidu waxay ku mahmaadaa miyir qabaa marti soora xildhibaanadu bulshada soomaaliya dhan bay metelaan bajad ku filan inay helaan mushaarka loo badiyana way tahay miisaaniyadda dawladduna hal bilyan waa dhaaftay mar haddii dhaqaalihii kordheen in mushaarka xildhibaanada loo badiyo oo shaqaalaha rayidkaa loo badiyo oo ciidamada loo badiyo way tahay waana bilow ah hadda xildhibaanadiyaa loo badiyey hay-adaha kaleo aan sheegana waa lagu tagi doonaa marka maxaa adinka idin waalaya war kale dheegi jiray lankoohata ah, kahor guriga aniga mas-uule eri soorta ani kariye hoola ani maale owlaadda ani ilaaliye eri markaasa intii dheri markaas kudkuda eritaha saaridi ya anagooye sidanka dugaydaada madaasa soorti eritahanka deedati markaasa meeray hiblaayey igu tiri igana war waxaa kaloo la yidhi bartiyaqaan bari uma kororto war kalamaanay risaq maanac lama noqdee baarlamaanka iyagu wuxuu buuqo oo bakeerida jabshaba mushaarkii badsaday waayahay wala weynay qabyo qoraalkii ka bixi doontaan aryaadhaha anigu baarlamaanka la yaabi maayo waxaa hore loo yidhi ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisiiyow raabya ratii walba raabtiisiiyo rabadiintiisii waa raabya baarlamaanka la agbad sidii midiidini beesidii isagaa meelnibadelka ah, aamole fadhay eh. ciidamadana mushaarkalan kordhiyoy war kalamaana waxaa la yidhi eh. rajo muuqataa dalka loo rare eh. hadal aan run ahayn rabshadaan lagu beerin war kalamaanay dastuurkii oo qabyaa inay tooda meel marshaan walleebtuhun baa iga galay aryadalabo waxaa kaloo hore loo yidhi tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadaanaan tuhma tagoogyaa qoob dambeestaafo tacadii baadaanaan tuhma waaryaarahan wallaweynay taariikhda dunida layda iyadoo istabataal ninba meel ku tuurtee warwaaqlow taaha dhaaf lankamaditiistootookaldaantoley warkalamaana hadalka waa badisin dadkana waa cagataane cunaqabataynta hubka waa tii waddanka laga qaaday ciidamadana dhowaan si heer saraha loo qalabaynaya cirka iyo badda iyo dhulkaba khawaariijtana wakhti tirsanoo taariikhaysan baa lagu soo afjarayaa waxaana ku xigi doonaa layidhi dadka sida sharci darrada isaga buuqo waxay rabaan sheega ayaa iyagana xabsiyada laga xaadiri doonaa marka haddeer fiirsada ha gargaraacinin albaabadeed war axmed dheero waa dimuqraadiye ma xorriyatulqawlkaad ka soo hor jeedaa wah waddanka afar inusaan ino nefisman indiidase emed war madaxweyne xasan sheikh oo wuxuu yidhi waxa aanu taagnahay oonu xidhay tuultaha tarmi garashadeeda ubadkuna tacliinta iyo ha tageen war madaxweynaha warkama haysiine wuxuu u safray dalka jabuuti wuxuuna ka qaybgelayaa shirka afartan iyo koowaad ee urur goboleedka igad isaga iyo madaxweynaha jabuutina kulan gaaraha yeesheen oo ay uga hadlayeen amniga geeska afrika naw waar muuse maxaa hargeysa ku koobay ile madaxdii adduunka waa kuwaase warwar mahaysiili guddoomiye ku-xigeenkii hore degmooyinka xamurweyn iyo hodan abuukar saalax maxamuud ayaa maxkamadda ciidamada la soo taagay waxaana loo haystaa inuu ka mid noqdo kooxda al-shabaab caddaymaha maxkamadda la hor keenin waxaa ka mid ah codadkiisa oo uu sheeganayo inuu dowladda ka baxay shabaabna u galay hadda waxaa layidhi nina naftiisa loogama roonee hadduu asagu isku markhaati furama markhaati kale u baahan yahay war al-shabaabka jireen nooga soo durugiye kuwa dirasho sare laha hadeer shaalka loo diray dadka kala hubshay yay fidmadu degelka saamaynay war dawlad baanu leenahay difaaca way ku filan tahay la diyaari xooggii libaaxa loogu magac daray warwaaqlo weliba ku tabtay kii dumirabow samir haddii kale in lagu dilo lagu dilo lagu dilo lagu dilo u diyaargarow in lagu dilo wareedhahayo war ma haysaane madaxa ciidamada kacdoonka macalin jeeta cismaan oo cutubi ciidamada deegaanka ka mida ah u khudbaynaya wuxuu yidhi rag badan oo aan jeclayn oo geesiyaalaha dagaalkaan socdo ku dhintoo ku shahiiday haddii aan kuwa cusub dhimanno kuwii hore wax macnaa iyo taariikha oo yeelanayaan male marka waxaan nala kaga baahan yahay inaan si degdega ah uga xurayno deegaanada cadowgu kaga haray dalka sida ceelbuur iyo galhareeri iyo deegaanada kale ee weli cadowga gacanta ugu jira war cali wuxuu kaloo yidhi si carruurteenna iyo gabdhaheennu xurriyad ugu noolaadaan waa inaan annagu dhimanno mayta waxaa kaloo yidhi oo ku celceliya haddii alla idma shabaab gacmahaynaan dalka uga suulinaynaa aryaadhaha samidee cabdullana wuxuu yidhi hw ficil ka dhashay falyaqowl oo leesla fahmo waa fuula ficil ka dhashay falyaqowl oo leesla fahmo waa fuula war kalemaanee waxba ma ogodiine madaxweynaha kenya william ruuto wuxuu yidhi lama ciqaabi kara macallimiintii ka soo cararay al-shabaab sababtoo ah cadow in laga cararo mararka qaar naftaa qasbaysa war madaxweynaha kiya ma wuxuu maqlay aamintaaye aamintaaye naftoorad bay kugu aamintaa war arrintaas waa kenyaatige soomaalidu inay shabaab iska dhicisa maahana inay ka carartaa ma bannaana warobaan cabdulla raage allah u wuxuu yidhi inaan mawdku daynayn ragowgii dular ma qaataan warbow haddaba waxay maraysaa shabaabkii isbaxbaxi jiray waa la baacsaday war abwaan caraysba wuxuu yidhi dulmigii la biiriya ilaah waa banjariyaaye qawaarijtii baar firatayay bagama kuula fulaynay kubka labada bawdiya lafaha bagax ma kaa siinay baddii aad ku noolaa jirtaiyo biilkii ma istaagay dhaaxaad isbuubuunistee ba'ay ma kaa yeedhay xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijka xog warayso kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markanna heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo